bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wasalim calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal naha wuu reebay rasuulu llahi sal lla lay wasalam rasuulku wuxuu reebay can iljallaalati midda qashinka cunta ama nijaasada iyo saxrada cunta wa albaanihaa iyo caanaheeda caanayowgeeda yowgeeda macnaha akhrajahu waxaa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey ila alnasaa-iya nasaa-i mooye wa xasanahu waxaa taxsiiniyey atirmidiyo sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka maxamed ibnu isxaaq saaxib almaqaazi oo cancaneeyey dacfigu halkaasuu markaga jira sanadka laakiin xadiisku wuxuu leeyahay turuq kale iyo jidad kale uu ku xoogoobayo oo uu ka mid yahay xadiid ibnu cumar oo ariiqiisa abu daawuud uu soo saaray uu leeyahay nahaa rasuul ulah sal ly slam can iljalaalati fi libil an yurkaba calayha aw yushraba min albaaniha nebigu wuxuu reebay geela kiisa qashinka cuna ama nijaasooyinka cuna in la fuulo oo gaadiid ahaan laga dhigto ama in caanihiisa la cabo طريق ابو داوود با سندكيسو حسن يحيى حديث شواهد كلنا عليه سيده كو حقيقه شيخ الباني في الارواء marka xadiidku waa sugan yahay walow eh, asaaniidiisa qaar ka mida dacfibaha ku jira laakiin waa isxoojinayaan oo waa sugan yahay xadiidku wuxuu hadlayaa jallaalada inay xaraam tahay waxaan u jeedaa inuu nabigu reebay sal lla alay waslam aan dhihi lahaa jallaalada waxaa la yidhaahdaa waa neefka cuna nijaasooyinka iyo saxarada cuna ama geel ha ahaado ama ari ha ahaado ama lo ha ahaado ama digaag ha ahaado waxyaalaha la qasho haddana nijaasooyinka iyo saxarada iyo waxan quuta ayaa jallaala la yidhahda taasuu marka nebigu reebay sal lla alay slam reebiddu waxay ku salaysan tahay saddex shay gaadiid ahaan in loo fuulo wuu reebay sababta loo reebayna waxa weeye neefka dhididkiisii baa ruuxii saarnaa ku baxaya oo jidhkii markuu dhidido dhididkiisibaa yaa ku baxaya hilibkiisana waa reebay caanihiisana waa reebay sidaasaa xadiidka taqriiban macnihiisa ku tusaya culimada badankood waxay ku tageen nahyigaasi inuu karaahiyo laga wado uusan taxriim ahayn yacnii nebigu wuxuu u reebay waa shay shareecadu kahatay waay waxaana sidaa maray axmed iyo shaafici iyo asxaabu ra'yi ama ahlura'yi nimanka loo yaqaano waxay mareen nahyigu lilkaraaha laa liltaxriim bay dheh ayib laakiin alimaamu shaafici caleyh raxmat ullahi baa waxaa laga soo guuriyaa qowl kale oo uu leeyahay waa xaram bacdu ahli ilmina sidaas maxaa qabaan waxay waxay waa muqtada nahyi nahyigu siduu keenayo asalkiisa taxriim ah looma hayo taxriimka ka كصرفيه sidaas daraadeed waxay leeyihiin waa xaram qolada horena waxay leeyihiin may waa karaahiyo waxay isla waafaqsan yihiin haddii inta la qadiyo ama calaf kaloo xalaala la siiyo doog iyo daaq iyo cunto kaloo xalaala inta la siiyo nijaasadii cunahayay ee jirhkiisa ku jirtay iyo dhididkiisa hadday ka baxdo markaa inuu xalaal yahay bay isku waafaqsan yihin saas way macanaha yacani wailaa ma bannaana ama karaahiye ku xambaar ama taxriim ku xambaar waa la reebay hadduuse inta calaf kale la siiyo oo daahir ah uu markaa isbedel ku yimaado ila neefka xoolaha sidiisaba ama noolaha oo dhan ba jirhkiisa iyo dhididkiisa iyo dhacaankiisa kulli waa wuxuu quudanaya marka maadaama uu nijaaso quudanayo hilibkii iyo caanihii iyo dhacaankiisii kulli wuxuu quudanayay baa saamayn ku leh saamayn buu ku leeyahay marka caafimaad ahaan in loo reebay baa dhici karta muxuu ahaayey le karaahiye ma ahe xaaraam ee eh, waa karaahiye waxay leeyihin neefku nijaasada ha quuto laakiin nijaasadii istixaala ku dhacday bay leeyihin istixaaladu waxaa la yidhahdaa nijaasadiioo qaabkeedii iska beddeshay oo urkeedii isbedelo dhadhankii isbedelo muxuu ahaayey yani waxa weeyaan iyo midabkii isbedelo marka istixaala ku dhacday bay leeyihin waxay la mid tahay bay leeyihiin beeraha laga beero meelaha nijaasada ama nijaasada lagu beero kaleeto beertii nijaasay nuugtay dhacaankeedii way gashay laakiin dhacaankii waa isbedelay wax kaluu noqday marka marka waxay leeyihiin maadaama istixaalo ku dhacday wax loo xarimo ma jirto ee karaahiyo kahasha ku jirto waa shay waxoogaa istikhbaas baa ku jira ilayh aduu si la yidhaahdaba nahyigaas nebigu waa reebay sal lla alay wasalam haddiise inta la xidho la xabiso muddo la calfiyo oo markaasi ay wixii ka baxaan in la cuni karayo way isku waafaqsan yahay inta ay jalaaladatu nijaasada cunayso caanaheedu inaysan nijaaso ahayn bay jumhuurtu qabaan xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda inaan la cabbi karin oon caanaheedana la cabbi karin hilibkeedana la cuni karin gaadiidna laga dhigan karin ilaa ay iska bedelayso macnaha ayib waa midda gaadiidka gasha gaadiidka markaan ka hadlayno waa geela ama lo-doo kale haddii eh, gaadiid ahaan loo fulo وعن ابي قتاده رضي الله عنه في قصه الحمار في قصه الحمار دمير كي قصديس الوحشي الدرجوغا اها قصديسي markuu ka waray abu qatada wuxuu yiri fa akala wuu cunay minhu dameerkaasi waxshiga xaqiisa annabi nabiga wax ka cunay sallallahu alayhi wasallam طيب متفق عليه البخاري ومسلم وصار حديث كني عن صومر نبي فيليا حديث ابي قتاده وي nabiga isagoo safar sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisu ula socdo abu qataada mid ah raggii socday nebiguna wuu cumranaa umra uu xilay isagii saxaabadaba abu qataada laakiin isaga ila umra uu xilay bala socday ayagoo ay wada socdaan oo koox saxaabadii ka ah uu la socdo nabiga markaa ka yara dambeeya ayaa waxay arkeen dameer farow dameer farowgii buu markaa abu qataada intuu faraskiisii kooraysto faraskii ku booday ayuu marka farowgii eryaday dabarfarowgiibuu soo dilay marka hilibkiibuu u keenay saxaabadii waa la isu qabtay marka nebiga sal alay wasalam qeyb ka miduu soo qaaday oo rasuulka u keenay sal alay wasalam markuu u keenayna nebigu waa cunay nebigu waa cunay sal alay wasalam saxaabadiina waa cuneen bimacnaa wuxuu marka u deliishanayaa in dameer farowga hilibkiisu bannaan yahay oo la cuni karo waana laisku waafaqsanya khilaaf kama jiro wax khilaafa kuma jiro dabarfarowga hilibkiisa inuu xalaal yahay oo la ugaarsan karo macna ayib fii qisati alximaari dameerkii qisadiisa alwaxshiyi ee duurjoogga ahaa dameerka duurjooga waa dameerfarowga kan magaalada duurjooge dalka la noolla waa kaan soo marna waxa la yidhahdaa alximaaru alahli ama alximaaru alinsi baa la yidhahda ka duurka joogee dameerfarowga waxa la yidhahda alximaaru alwaxshi ayib وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت وحيتري نحرنا وان قور علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فرس بان قور علي فأكلناه مركصان عني متفق عليه بخاري ومسلم وصوصاري طيب حديث كان يقول أسماء دليل ياهي فرس كهيلب كيس إنه حلالي هو لعني كرم وريبا رغصوا هذا الله يبقى نمالينه حديث في جابر أيين قصة ومرناه وكذا هذا الله إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل حديث كان كقصة هذا الله إيه وحانا قبان صور شيقني إيه علماء بدن وكان الإمام الشافعي أبو حنيفة لبدي الصاحب أحمد بن حنبل إسحاق جمهور السلف عندما محوها فرس كهيلو كيس لعوني كريم مركا ساسانا صواب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري أكل والله عني الضب ضبدي calaa maa-idati rasuulilah sal lay wasalam nebiga xeedhadiisa korkeedaa lagu cunay muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray maa-idada waxaa la yidhahdaa waa shayga cuntada la kor saarto waay maaidada kaasaaldha shayga cuntada la kor saarto ayaa maaidada la yidhahdaa dabbidana waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey waa cayayaaye waa xayawaan yaro xayawaanaadkan oo boga ku siqa ka mid ah baasha magaca la yidhahdaa abeesas lugaleyda ee ka yar muxuu ahaayey mulaca iyona ka waaweyn yacani wuu ka gaaban yahay maasilugaleyda wuu ka gaaban yahay ama abeesalugaleyda wuuna ka gaaban yahay jidh ahaanna wuu ka gedisan yahay inta badanna wuxuu ku nool yahay saxaraha wadamada carabtu ku nool yahay babiga kaasaa la yidhahda marka suur ahaan korka markaad ka fiiriso abeesoolguleedu way isu yara egyihiin laakiin isku mid maaha ayib taasaa la yidhahdaa dabbida ah. abeesoolguleyda iyada waxaa la yidhahdaa luqada carabiga ah. waral baa lagu dhaha waral alwaral baa la yidhahdaa marka dabbidu abeesoolguley maaha amaasolguley maaha marka uu ka gedisan yahay wararka oo abeesoolguley inaga aan u naqaano muxuu ahaayey isaga nabigu sal alay wasalam agtiisana laguma cunin carabtuna ma cuni jirin carabtu ma cuni jirin saas way ayib oo yani biyahana waa ku nool yahay barigana waa ku noolaada slgl saas w biyahana way gashaa barigana way gashaa dabbidana way ka yara weyn tahay baalkan la yidhaahdo muxuu ahaaye timsaaxa yani xaaskan xaaskan aad uga yartay marka waralka waa annaga midaan abeeso lugalayda dhahno dabada iyadana farqi baa u dhexeeya isku nooc ma ah dabbada nabiga agtiisa lagu cunayay abeeso lugalaydu waa ka duwan tahay abeeso lugalayduna waktigaa carabta iyo saxaraha carabtuna waa ku noosha carabtuna ma cuni jirin kaanat tastakbisuhu cunitaankiisa way ka yaqyaqsan jireen waa dhibsan jireen carabtu saas macnaa ayib marka ukila dabbu cala maa'idati rasuuli llahi sal lla alay wasalam yani nabiga maaidadiisii waxaa lagu cunay xeedhadiisii iyo saxankiisi waa lagu cunay wa ayib laakiin nebigu isagu ma cunin fii saxiixi lbukhaari wa muslim waxaa ku sugan khaalid inuu nabiga weydiiyey sal lay slam oo uu yidhi axaraamuni dabbu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo dabbadu ma xaaraan baa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam maya walaakin lam yakun min ardi qawmii faajidunii acaafuhu yani badbadii markii la soo hagaajiyey hilibkeedii ayuu nabigu sal alay slam intuu gacmaha ka laabtay buuhi idinku cuna markaasuu khaalid wuxuu rasuulilahi ilahi xaaraan ba may xaaraan meehee laakiin tolkay iyo dhulkii aan ku dhashay dadkii ku noolaa ma cuni jirin buuhi mar haddaanaan cuni jirinna naftaydaa dhibsanaysa buuhi shay aanan horay usoo baranin waay ma aqaan manaa cunidiis saas xoogaa way way yaro ur inkaaran tahay hilibkeedu yaro ur inkaaran yahay waagaan jaamacadda joognay ayaa ardada jaamacadda dhigata carabta ah baa intay soo qabsadaan bay qalan jireen marka ardadoo inta badan qol bay wada degan yihiin oo u kala xidhxidhan meesha balakoonka ah oo naga dhaxaysa bay marka hilibka ku waran jireen ur kale lama joogi karo meesha markaad qol ku jirto marka way ur inkaaranta nebigu marka wuxuu sallallahu alayhi wasallam reer makka iyo dhulkii reerkayga lagama cuni jirin maana cuni jirin waa naftayda marka dhibsanaysa nabigu sallallahu alayhi wasallam bukhari muslim waxay soo saareen min hadith ibn cumar sidoo kale inuu nebigu nabigu sallallahu alayhi wasallam laa aakuluhu walaa uxarimuhu mana cunayo mana xarimayo ah xalaal wey waa la cuni kara laakiin aniga naftayda ma cunayo nebigu sallallahu alayhi wasallam كذلك عند مسلم وحاكو سغن النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي أنا حلال ويه لكن أنا عنتدي أنا قاني معه صاصي معنا طيب وركع أه حديث كان تشيرو في صحيح مسلم كسغن من حديث جابر والنبي صلى الله عليه وسلم علada cilla kala sheegaya cillada uu u cuni waayey xadiistaasi waxay sheegaysaa inay ahayd dhulkaygii lagama cuni jirin naftayduna ma taqaano laakiin xadiis kalaa jiro fii saxiixi muslim ku sugan min xadiis jaabir oo dhahaya nebiga waxaa loo keenay dabba loo keenay markaasaa wuxuu yidhi fa abaa an yaakula minhu inuu cunuu diiday ma cunayo cunayay markaasaa wuxuu yidhi laa adri lacallahu min alqurun alatii musikhat ah, laa adri lacallahu min alquruun alatii musikhat ma garanayo buu yidhi inay ka mid tahay ummadihii hore la masakhay ee la bedelay ilan ummado hore oo doofaarro iyo daanyeere iyo loo xayawaano loo bedeli soo ma jirin kuwii inay ka soo jeeddo ma garanayo guud taas macana haddana gadaal dambe nebiga waxaa ka sugan sal lla alay waslam inuu yidhi muxuu ahay sida baalkii la dhihi jira muxuu ahay doolligo kale soo maahin a doolliga muxuu ahay ama jiirka waa kan muxuu tahay caanaha geela macabo caanaha lo-da iyo ariga iyo wuu cabaa laakiin haddaad jiir caano geela u dhigto ma cabeeyo marka nabigu wuxuu sal alay wasalam ma garanayo buuri inuu yahay ree bani israa'iilkii la masakhay ila ree bani baangeela iyo caalihiisii hilibkiisa mar dambuu haddana nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi laakiin wax ilaahay masakhay oo bini aadan la bedelo xayawaan loo bedelay nasl iyo taran kama hadho ma tarmo markaaba waa la baabiyaa waa la rogaa laakiin bini aadan la bedelay ma sii tarmo marka markaa hore nabiga looga sheegay sallallahu alayhi wasallam gadaal dambe adiga looga sheegay marka ciladaana waa ku cilaya nabigu sallallahu alayhi wasallam naftayda dhibsanaysana waa ku cilayay sallallahu alayhi wasallam almuhim waxa weeye cunitaanka dabbiga dabbiga in la cuni karo banaan tahay waa ra'yiga jawaahiru ahli ilmi waaye waa banaan tahay waa la cuni karaya tayib nabiguna wuxuu isaga daayay sallallahu alayhi wasallam alayhi yaani waxa weeye naftiisa ayaan dhibsanayso baran xalaasha wax badan waxa jira ruuxa hadduu iska daayo calashaane laftiisaan rabin ama aan xamili karin ama urkiisa ama yuusan la qabsanin wax dadka qaarkood la udgoon baa qaarna la qarmuun sooma marka adoon xaaraamayna haddaad iska dayso ceeb maha dad baan malayga cunin sooma ah, malaygu dad buu la qarmuunya dadka qaarkoodna inay guryaha ku uunsadaan baaba laga yaaba udgoonkiisa marka tacaafuhu nafsi waa ninkii dadkiisii gurigii meeshii uu ku dhashay aan laga cuni jirin malayga badbadii unbuu la mid yahay uu nebigu diiday sal alay slam uu yihi tacaafuhu nafs marka haakada dadka qaar waxaa jira xataa hilibka geel aan cunin ma oo aan baranin ma cuni karuu ku leeyahy marka ishkaaliyo male ha xariminun adugu ha dhihinun waa xaaraam waad iska digin kartaa macana marka badbadu waa bannaanta laakiin yaa lagu khaldin baashan aan inaga agteeno dabba agteeno ma taal aniga ma arkin wadanka soomaaliya dabba inaysu joogin baan filaya taqriiban laakiin waxaa laga helaa waralkaas oo abeese lugaleyda ah ayib bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waralka waxa loo xarimay oo shaaficiyada khaasatan markay ka hadlayaan abeese lugaleyda waxay leeyihiin waxay cuntaa baalka la yidhaahdo muxuu ahaayey caqrabka muxuu ahaay dabqalooca ama hangarlaha iyo abeesooyinka waxaanay cuntaa waana run ficlan carabtu ya masaska iyo abeesooyinka iyo waxan iyo way cuni weliba intay madaxa ka jijabiso oy madaxa ka riiqdo iyo isagoo sidiisa aliqdaa marka isagoo sidiisuba dhex fadhinba marka qaarkood marka waxay yidhaahdaan oo carabtu yidhaahdaan waralka waa abeesalugoleyde yacni waxyaalaha bogga ku siqa waa midda ugu dulmi badan bay dhahaan god ma samaysatay dhahaan laakiin waxaa godlaydoo dhan bay godadka ka dhacdaa ah, godadkay ka bililqaysataa oo ka abeesada iyo waxa godka samaystoo dhan bay ka saartaa laakiin iyadu god ma qodatay dhahaan carabtu alxayawaanaat alkubraa lidamiiri sidaasuu qoraya marka way kala gedisan yihiin marka wax nas oo xarimaya ma jiro waralka laftiisa oo dhahaya hadda waa xaaraan laakiin waxay leeyihiin carabba waxay ka mid waxyaalahayna cuni jirin waxay marka u noqonaysaa muxuu ahaayey eh, yuxillu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'is khabiiska alimaamu shaafici markuu khabiis maxaa la yidhahda uu ka hadlay wuxuu yidhi alkhabiis maa kaanat alcarabu tastakhbishu buu yidhi khabiis waxa la yidhahdaa wixii carabtu ay u arki jirtay wax liito oo xun oyna cuni jirin cirfigii carabtaa loo celin buu leeyay وبناء على هذه القاعدة ما دام أي عربت أي ورلك أما أبي سلوغليد أي استخباط أي أركي تتوحن وإن عني تشرين عند الإمام الشافعي على قاعدة حرام بن قنس ساسي معنا والطيب عنده ما كانت العرب تستطيبه مركب ولقوها فصيل بس ولقوها خلاف سيئة مسألة وإن بدنا علماء كمية كموها فصنا يعني وحوي قاعدة داس الإمام الشافعي عليه رحمة الله هذه هو الاسم خلاف سيئة وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا من دخترة أي سأل ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جمهور قبط الضبضة إلي حلال تهي أبو حنيفة يلمده صاحبة كان هايستي كان هذا دون واحد كسر ليس النبي قاعد كتغي بدها النبي قاعد اسكدها إن ذكر أي يقول وعن عبد الرحمن بن عثيمين عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا من دخترة أي سأل ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم an difdac wuxuu weydiiyey raha oo yajcaluhaa uu yeelayo fii dawaa'in dawo dhexdeeda uu yeelayo rah intuu qalo uu daawo dhex gelinahayo daawo ahaan loo isticmaalayo hilibkiisa ayuu nabiga weydiiyey sal lay slm fanahaa nebigu waa reebay sal lay slam can qatliha raha dilkiisa waa reebay akhrajahu waxa wariyey axmedu wasaxa waxaana saxiixiyey alxaakimu واخرجه waxa soo saaray Abu Daawud wa An-Nasa'i ayaa soo saaray akhrajahu Ahmad Ahmad baa wariyay wasaxahu waxa soo waxa saxiixiyay Al-Hakim واخرجه waxa kale soo saaray Abu Daawud wa An-Nasa'i waxa kale saxiixiyay Al-Imam Adh-Dhahabi waxa saxiixiyay Sheikh Albani fi Sahih Sunan Abi Daawud xadiidkan marka waa sugan yahay waxa xadiid saxiix oo sugan way macna wuxuuna ku tusayaa inayna banaanayn raha in la dilo raha ولا لسلو اغوليا راها ديل راها ديلكيس انه حرام hadii dilkiisa la xarimay waxaa ka dhalanaya cinda aljumhuur cunidiisuna inay tahay xaraamta wala soomarna sooma yacni cinda aljumhuur shaygii dilkiisa la xarimay waxaa ka laasimaya cunidiisana in la xarimay oo say uga laazimaysa waan soo sheegnay waxay uga laasimaysaa shayga marka hilibkiisa lagu ogolaanayo waxaa ka horeysa inaad dili karto ood qali karto gowrici karto sooma haddiiba wasiiladii lagu diiday haayaduna markaa lama ogolo waa waxaan soo marnay muxuu ahaay quraanjadii iyo xadiiska markaan ka soo hadlaynay quraanjada iyo hudhudka iyo suradka iyo xadiiskeeda markaan soo maraynay ayaan qaacidada ka soo hadalnay marka jamaahiirtu waxay qabaan wixii dilkiisa la xarimay cunidiisana waa la xarimay way kala laazimayaan bilay macna diftaca marka kamid طيب باب الصيد ugaadhi ugaadhi baab yahay wadabaaixi iyo gowracyaalki ha الصيد ugaadhana waa la yiraahdaa ugaarsigana waa la yiraahdaa ugaarsiga oo masdar marka oo ficilkii uu ruuxu sameeyay saydka oo xayawaankii la ugaadsanayna waa la yiraahdaa dabaaixduna waa gowracyaalkii macnaha waxa wixii la gowracayay ama gowraca laftiisii ayaa laga wadaa macnaha axkaamtii ku saabsanayd carabta waqtigii ay shareecadu degaysay nolosheeda in badanoo ka mid a waxay ku salaysnayd ugaarsiga ugaadh adduunka ku nool iyo in hilibkeeda la cuno la qabsado oo muxuu ahaay taasay ku sidaas daraaddeed baa axkaam fara badan oo qur-aanka iyo sunnaduba ku saabsan waxay ku timid ugaadha maxaa xalaala maxaase xaaraama iyo qaabkii loo ugaarsan lahaa iyo qaabkay u ugaarsan jireen maxaa saxsan maxaase khaldan ayib عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من اتخذ روحي سميست كلبا أي إلا كلب ماشية آه. حول النول أي قوة مويه ماشية وحولها النول حولها النول أي إلى علي مويه أو صيد أو كلب صيد أما أغارسي أي مويه أو زرع أو كلب زرع أما بير أي قيد مويه saddexdaasi ay ka shaqeeyo mooye ciddii ay kaydsata oo saddexdaa midna ahayn untuqisa waxaa laga nusqaaminayaa min ajrihi ajirkiisa kulla yowmin maalin kasta waxaa laga nusqaaminayaa qiraatun qiraat baa laga nusqaaminaya ama intaqasa waxaa nusqaamaya min ajrihi kulla yowmin qiraatun baa ka nusqaamaya ayib muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray bukhaari sidoo kale wuxuu soo saaray can ibni cumara meesha hadda xadiidka abu hurayra uu qiraad yidhi qiraatayn buu yidhi qiraatayn laba qiraad qiraadku waa qayb wey gabal wa ah, qayb ajirkii ka mida wa asalkana qiraadku wuxuu ka yimid eh, oo asal ahaantiisa uu ka yimaada qadaadiicda waay ah, saas maana qiraadku waa dirhamka oo lix meelood loo kala jejebiyey meel ka mida qiraad la yidhahda marka waa juz'un min adirham baa bal ila qirat laakiin markii dambe waxay u isticmaaleen meeshii ay ka dhihi dhilaayeen juz ka dhilaayeen dhanbay qirat wax ka cabiraan saasi macna marka gabal waa qayb ajirkiisa ka mid a ayaa laga nusqaaminayaa ruuxii ay kaydsada طيب روحي ايد اي سميستو اي كيتسدو معنا حديثكو wuxuu ku tusayaa eyga kaydsigiisu inaan la ogoleen iyo yeelashadiisa iyo dhaqashadiisa allaahuma eygaasi inuu saddex shaqo mid kuu qabanayo mooye hadduu xoolo kuu waardiynayo xoolo kuu raacayo ama kuu ilaalinayo waa la ogolyahay waad haysan kartaa waadna yeelan kartaa haddii uu yahay eyga lagu ugaadhsado oo ugaadha loo dirto soo qabtana ayadana dhib ma leh haddii eyga beeraha ilaaliyana ama beeraha lagu waardiyeysana isaguna dhib ma leh saddexdaa waxaan ahayn ruuxii ey u kaydsadaa ajirkiisa maalin walba waxaa ka nusqaamaya qiyaas aan yarayn ama qadar aan yarayn ayib sidaa waxaa ku tegay inay xaaraam tahay eyga kaydsigiisa arrimaha wixii ka soo hadhay in loo kaydsado waxaa ku tegay alimaamu shaafici caleyh raxmatullah waa xaaraam buu le lama kaydsan karayn cilatulmalcigana culimmadu waxay ku sheegayaan lianna guriga uu joogo malaa'igtu ma soo gasho xadiiskaa ku tusa waa midda labaade dadka jidka mar hayuu dhibi oo dariskiibuu dhibi oo qayladiisa lagama joogi karo waa la hurdaa isaguna habeenkii o dhan waa wadaasu ku hayaa marka adigaas kale dadki adaa dhibahay dhibkiisaasna isagana meeshu ku jiraa waa sababta labaad bay leeyihi sababta saddexaadi waxay leeyihin gurigii hadduu joogood kaydsato inuusan weelashii afka gelininoo uusan ku dhex gelin ma fududa iskama ilaalin kar waana nijaaso cilalkaasay marka u sheegayaan markay nahyiga ciladiisa ama manciga ciladiisa ay ka hadlayaan culimadu al ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay saydkaas la baneeyey saddexda la baneeyey waxaa la mida buu leeyahay ay kasta oo loo samaysto lijalbi almanaafici wa dafci almadaar qiyaasan buu leeyahay eygii ama maslaxo inuu kuu keeno sida eyga aad ku soo ugaaranaysoo kaleeto dana kaluu kuusoo qabanaya oo maslaxa taa abuu keenayaa ama dhib aad ka baqaysuu kaa celinayaa oo aad isaga difaacaysaa maslaxadaasi noocay doone ha noqoto madaradu noocay doone ha noqoto labadanuu la mid yahay leanna eyga adhiga raacayana dhibkuu ka ilaalinaya soo ma ka beerta ilaalinayana dhibkuu ka ilaalinaya ayda kaleeto ee wixii dhibaato kaleeto lagaga ilaalinayana waa la mid buu leeyahay bijaamic alcilla wamaan cilladaa ka dhaxaysa ayga aad ku ugaarsanaysana wuxuu u taagan yahay lijalbi lmaslaxa inuu maslaxa iyo dan iyo hilib iyo ugaar kuu keeno waxaa la a muu leeyahay ey kastoo loo isticmaalo lijalbi lmasaalix almubaaxa qiyaasan buu leeyahay saas maana ayb maxaa yeelay nahyigu marka wuxuu ku khaas noqonayaa buu leeyahay midka la leeyahay ajirkaagu waa isdhimayaa haddaad yeelatood kaydsato waa midkii aan xaaje keenin buu leeyahay markaas wax xaaje ah oo iyo wax dan oo kuu haysa iyo wax muxuu ahaayey baahi oo kuu haysa ma jirto waad iska dhaqanaysaa waad iska kaydsanaysaa waad iska haysataa waxbana kuuma qabto uma baahnid kaaway midka ajirka lagaa nusqaaminaya saas maana sidaasuu odhanaya leanno hadda waxaa loo isticmaalaa ficlan ayda masaalix fara badan baa loo isticmaalaa qaar baa waxaa loo isticmaalaa dembi baadhista qaar baa waxaa loo isticmaalaa maalan eh, maandooriyaha iyo mukhadiraadka baadhistooda qaar baa loo isticmaalaa meelaha maalan dumay oo kale oo dadku ku jiraan eh, urintooda iyo soo saaridooda loo isticmaalaa masaalix badan baa loo isticmaalaa hadalka ibn cabdilmar marka wuxuu faa'iideynayaa wixii marka maslaxa in loo isticmaalayo loo haysto ama mafsadiya dhib in lagaga hortago loo haystaay waa bannaan yahay buu markaa leeyahay kaydsigiisu marka waa bannaan yahay qiyaasan cala hada alxadiid bilow cala hadihi alaat saas way macana ayib waxaa ka sugan nabiga sal alay wasalam bilowgii hore eyda in la laayuu amray nabigu sal alay wasalam eyda in la laayo kama fii xadiidi ibni cumar cinda muslim ilaa eyga ugaarsiga loo haysto ama eyga xolaha ilaalinaya mooye laakiin eyda intooda kale meeshaad ku aragtaan ballaaya buuri haddana waxaa ka sugan inuu yidhi halaynina oo amarkii laynta waa la nasakhay ha waxaase laga soo reebay naskhigaas oo weli baaqi ku ah laynta ila alswad albahiim di nuqtatayni fa inahu shaytaan bu nabi sal ly slm eyga madow ee isagoo dhan wada tikhid ehe madowga ah indhaha korkooda ana laba dhibcood ku leh kaasi waa shaytaana dila buuli meeshaad ku aragtaa amarkaasi eyga madow ku saabsanee tilmaamahaa leh asagu weli waa baaqi meeshii lagu arko in la dilayo amaa eyda kale layntooda waa la nasakhay markii hore nabigu waa amray in laa gadaal dambana waa nasakhay nabigu sallallahu alayhi wasallam kama fi hadithi jabir ibn abdullah fi sahih muslim ayaa macnahaasi ku sugan yahay saas macnaha marka markii la amray kadib waxaa laga soo reebay ayda noocaas waa la keedsan karay halka marka waxaan aad ugu kala fognahay muxuu ahaay nimanka la yidhaahdo dhaqanka hadda reer galbeed iyo dadka dhaqamadooda ku taafuray oo aydiiba caruur ka dhigtay iska dhaaf wax kale eydiiba waxay ku bedesheen bedelkii caruurta ilma ma dhalahayaan leannu ma rabaan inay fooshaan oo wallacaan oo rafaadaan oo ilmo ku xaarxaaro oy xaarka ka tiraan oo xafaayad u bedelaan oo ma rabaan waa dhibsanayaan bedelkiisii waxay haddana waxay yidhahdeen ilmihii markaad koriso berri caasibu kugu noqonaya eygaa kaaga filan bay dhaheen marka booskiisii ey baa kuu geli xaafadda wuu kuu helyeeli waa dhagan nugul yahay kugu noqon maayo muxuu ahaaye caasi kugu noqon maayo wahaakada waxaasa iska dhaadhiciya ah, laakiin ilahay baa ku kadeedayo ilmihiiba isaga ka dhib badan hadda yurub markaad tagto waxaad arkaysaa habeen badhkii habar intay soo baxday ay xarigga haysoo bannaanka la socoto oo habeen badhkii waa la hurdaa way soo kaajisiinaysaa <laughs> banaanka soo kaajay war imtixaanka marka yani waxa wey dhaqanka noocaasoo kale ayagu waaba iska gaalahayd laakiin mushkilada jirtaa waxa weye muslimiinta waxaa ka mid a ah qayb waxay gaalo ku arkaanba wanaagmooda ah, oo wax walba iska soo qaataa jirto qashin uruurisa xaandhubuleyl ah dad noocaasa marka isaga ta'afura waxaad arkaysaa guryahooda eybaa isaga nool waa isaga dhaqan yihiin wax danan ma hayaan ah, kuwa noocaasoo kale marka balaayaa ajirba hadday leeyihiin oo ay shaqaystaanba ajirkii waa gurmaya waa dhammaanaya maalinba qayb baa la tuuraya macna halis marka وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده إذا قرتي أرسلت آدرته كلبك أيقاقا فاذكر حس اسم الله إله مجعيس عليه أيقا كركيس كحس مركات أيقاقا كدريس أقارنا أمر كسينيس بسم الله به طيب فإن أمسك هدو قبته أقارني عليك أذيك درتا هدو قبته عليك كركاga haduu qabto waxa laga wadaa darta haduu qabto way oo fa adragtahu aad soo gaadho ugaadhi hayyan isagoo nool fadbahu gawra wa in adragtahu hadaad ugaadhi soo gaadho ama saydki qad qatala asagoo dilay eygi walam yakul mana uusan cunin aygii minhu ugaadhii uu dilay waxba muusan ka cunin intuu dilay buu dul taagaya aduu kuu ilaalinaya kulhu ugaadhaa baktigaa cun ugaadhaa uu dilay cun wain wajadta haddaad hesho maca kalbika eygaaga la jirankiisa kalban ay hayrahu oon isaga ahayn aygaagii baad dirtay ugaadhii buu eryaday waad ka daba oroday isagoo ugaadhii dilay baad u tagto laakiin ay kalaa la jooga ay kalaa meeshay aad ugu tagto ayib wain wajadta haddaad hesho maca kalbika eygaaga la jirankiisa kalban ay hayrahu oo kaagii aan ahayn walxaal qad qatala markaasna uu dilay oo ugaadhii ay dhimatay falaa ta'kulha cunin maxaa yeelay cilladu waxa weye fa innaka adigu laa tadrii ma ogin ayuhumaa koodii qatalahu dilay markaad adigu dirtay eed bisinka u qabatay baad dilay mise kan meesha aad ugu tagtay ee la joogaad dilay ma kala garanaysa sidaas daraaddeed al-aslu way xurmada qaado ixtiyaadka qaado isaga wada tag wa in ramayta haddaad ganto bisahmika leebkaaga haddaad ganto haddaad ganayso way markaad ganayso fadkur xus ismallaahi ilaahay magaciisa tacaala korhaye ku xus ugaadhi baad leebkii ku ganaysaa ama xabaddiiba waad ku ganaysaaba bismi illaahi dhahoo ku tur fain aaba hadduu fain haaba hadduu maqnaado oo ciilo oo kaa qarsoomo ogaadhiwa canka xaggaaga yowman maalin kaamil ah ogaadhi nabarkii waa ku dhacay laakiin way carartay waa daba waad raad qaaday maalin dhan baad weyday ayib oo falam tajid aadan helin maalin kadib baad hesho ugaadhi marka iyadoo dhimatay falam tajid ma aadan helin fiihi ugaarkaa dhexdiisa ilaa ahara sahmika leebtaaga raadkiisii mooyaane wax kale maada ka helin shalay baad ugaa nabarku dhufatay way carartay markaad nabarku udhisayna bismillaahi baad leebkiiyo xabadiiyo ku gantay way carartay saad u raadinaysay maalin dhan baad weyday mar danbaad ku soo baxday haddaad fiirfiirisayna nabar aan leebkaagii ahayn iyo raad kale kuma yaalla maxaad samayna markaa fakul cun in shita haddaad doonto intaad qalato ayr cun وإن وجدته هداد هشو أقعدك غريقا أصغوا منشوضي في الماء بيو لوركي مركز كل فتود وإذا تكدوا تكتوحا أتكتي أصغوا بيو كل احتلوا بيو كل احتلتي طيب أما ويبي وحقود عقال أما إلبو كل عي أما محوء هاي ميل بيو أما كل عقال سوى ميدر وضوتكت وإن وجدته هداد هشو غريقا في الماء بيو سوى كل احمان شوضي فلا تأكلها علم صوت محيطة مركز isagoo ku dhex maanshooday falaa ta'kulha cunin sababtu maxay tahay marka cilladu waxa wey waxaadan garanaynin ma leebkaagii baa dilay mise mise biyahaa dilay si tii hore kale waa sooma tii eygoo kale waa ma eygaagii baa dilay mise kanaa dilay ma kala garanay sooma tanna ma sababta wuxuu u dhintay biyaha mise leebkaagiibuu u dhintay ma kala garanaysa ha cunin marka متفق عليه البخاري مسلم صوصري وهذا لفظ مسلم مسلم لفظ جيسا وهي معنا حديث عدي بن حاتم وحديث عام باب الصيدنا يعني أحكام تيسا انت ان بدلو كمدا حديث عدي بن حاتم الفادسي روايات كيسا جمعية أروريي حديث كون فائدين إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه إذا أرسلت كلبك جملة وحي نكفى إذا سننا eyga ugaadha uu qabanayo ee markuu dilo hilibkeeda la cuni karo waa markaad adigu eyga dirto ida istarsala binafsihi wuu kula socday waad ku ugaadhanaysay ugaadhii buu arkay adoon dirin buuba iska dhaqaaqayba weerar buu iska qaaday ugaadhii buu soo qabtay wuu dilay ma cuni kartaa maya leanna maadan dirinba adugu xageebaynu ka qaadan idaa arsalta kalbaka adugu markaad dirtaa laga hadlaya hadduu isagu iska dirsoomo maya xalaal ma noqonayso macna wixii uu soo qabto oo uu dilo markaas macna oo durac ku gaari weeda laga wadaa waana madhab al-jumhur iyada saasay jumhurtu qabaan tayib fadkur ismallahi alayhi dana waxaynu ka faa'iideysanaynaa wixii magaca ilaahay aan lagu xusin inaysan banaanayn walaw taytoona iyadana tayib caad uu xadiisku inoo sheegay markaad eygaaga dirto ood magaca ilaahay ku xusto oo ugaadhi uu qabto ugaadhi nool haddaad u tagto gowraco oo cun taasi iska cadda sooma laakiin ugaadhiyo waxaad u tagtay uu dilay ayaduna waa laba mid ugaadha markuu dilay hadduu cunid ku bilaabay ugaadhaa uu dilay cuni mayso sababtu maxay tahay isagaa qabsadee adig kumuusan qabanin inuu isagu qabsaday maxaa lagu garanayaa ya wuu ku tasarufay sooma isagu inuu qabsaday waxaa lagu garan markiiba uu cunayo tasaruf buu ku bilaabay hadduuse laakiin markuu dilo uu kula kugu simo oo uu kula sugo oo uu ag taagnaado aduu kuu qabtay markaa sooma ayada oo dhimatay baad intaad u timaaddood qalataad cuni ليش لأن قبشديس وقورعي واحد بسنكينا مركز سود ديريسي بعد أسوء قبطي وهذا من دي مريو بسنك وقبطه كلاوه ساسوين لكن هديو عنوه هديكو مقبل مركز هديو ساسو كتوسيه hadduu cuno inay xaaraam tahay oo marka aan la cuni karinoo bakti ay noqonayso ayaa waxaa qaba culimo badan oo jumhuurtu saasay ku tageen qur-aankaana laga faa'iidaysanaya الله قرآن كم حكوري فكلوا مما أمسكنا عليكم بلي فكلوا مما أمسكنا عليكم وحي إذنك إذن قبطان علم عليه عليكم تمعنا إذنك درتين ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول مركو حكو عليه فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه هضوب عني وحن كبقيا إنه إساقوا لفيه سأقف صديق marka hadduuba cunid ku bilaabo isagaa qabsaday wabitaali lama cuni karayo ayib waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa oo sharti ah eyga marka wixii uu sidaa ku dilo la cunayo waa inuu yahay ey mucallam ah sharti waa eyga mucallamka ah waa eyga la baray oo la tabaro tababaro la rabaayadeeyey waa ijmaac wey waana laisla ogol yahay eygu hadduusan rabaayadaysnayn oo uusan mucallam ahayn ugaadhuu dilo inay bakti tahay waa laysla ogolya lama cuni karay marka la cuni karo waa markuu mucallam yahay goormuu mucallam noqon karaa seesa lagu garan inuu mucallam yahay waxay leeyihiin an yuqraa fayaqsid wa yusjar fayaqcud waa in markii la dirana uu dirsamo markii la sajriyo la reebana waa inuu fadhiisto oo reebtoomo saasaa lagu gartaa ah, markaad amar siiso waa inuu amar ka qaato markaad joogso tidhaahdana waa inuu joogsado imaamu shaafici shardi kaluu ku daro wuxuu yidhi ugaadha markuu qabtona waa inuusan cunin xadiiskana saa waa laga qaadanaya iyo ayaddaba markaasuu mucallam yahay markaasuu rabaayadaysan yahay ugaadhuu dilo oo magaca loo qabtayna markaa waa la cuni karaa laanna gawrac bay ka dhigantahay markaa macnaha sidaas wey waa la ogol yahay shardiga isaga keliya waxay ka doodaan haddii markii la diro oo ugaadha lagu diro orodka markuu bilaabo haddaad amar siiso joogso ah oo uu joogsan waayo markaa mucalla ma yahay mise maaha isweydiinaya leanna waxay leeyihiin qaarkood imaam shaafici baa ka mid ah haddiiba orodkii uu bilaabay oo qasadkii bilaabo uu ordayo ood ninkii dirtay asagoo ugaandhi eryeeraya war ka joog hadde adiguba kamaada joogteen ka joog meeshaasoo kale meeshii nin la amri lahaa ma aha bay leeyihin marka hadduu ka joogi waayo ugaandhii sii eryado mucallamnimadiisii yar inuu rabaayadiisa ma diidaysa leeyihin laanna waa xaalad khaasay leeyihin macana qolada waxa weye shardi bay ka dhigayaan ayib xadiidka waxaa kaloo laga faa loo deliishaday masale xadiidkeedu inoo imaan doono bisinka wixii la gowracayo iyo ugaadha in la bisinka loo qabtaay inay waajib tahay waana madhabka alimaam abu xaniifa iyo asxaabtiisa iyo axmed oo waxay leeyihiin ruuxu hadduuba xusuusan yahay bisinkii oo uu kas uga tago isagoo xusuusan ama gawricii ama ugaadhii bisinkii hadduu kas uga tago xaaraan bay noqonaysaa haddiise halmaan uu uga tago oo neefkuu gowracayay ama ugaadhii uu eyga ku dirahayay bisinkii wuu halmaamay halmaankaas hadduu uga tagana waxay leeyihiin oo muslimu yahay waxa gowracaya markaa waxay leeyihiin mushkilo male halmaankaasi ilaahay ummadda waa ka kor yeelay bay leeyihin xadiiskii waxaa deliishanaya rufica can ummatii ayib ama wujuubka in gowraca haddaabaad xusuusan tahay magaca ilaahay inaad ku gowracdooda bisinka ka tegin wujuubkeeda waxay u deliishanaya aayaddii qur-aanka ahayd ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله waxaan ilaahay magiciisa lagu xusin korkiisa ha cunina marka waa caan bay leeyihin waa caan bay leeyihiin nahyiguna tahriim bu faa'ideeya xaaladda halmaankana waxaa waxa ka soo reebaya xadiiskii ahaa rufi aan ummati alkhata khata wa nisyan mastukrihu alayh oo halmaan wixii u dhacay neefkii ma xarimayo hadduu ruuxu uga tago kas uu uga tago markaa nijaasuu noqonaya bakti buu noqonaya macna hadduu halmaan uga tagana neefkii xalaal buu noqonaya sidaa lagu gowracay sidaasay jumhuurtu qabaan laakiin daahiriyada waxay ku tageen xataa fii xaaladda la halmaamo bisinka neefku bakhti waa تصبح لأن النصوص مجع شيكتي ما كلا قادم هلمان يحسوس لوضع حالة مين كلا قادم بده ayadu markay tiri wala taakulu mima lam yudkar yudhkar ismullahi calayhi nisyaan iyo kayru nisyan mayna kala qaad daakirka iyo naasiga mayna kala qaadin bayna macna sidaas weeyaan sidaana waxa ku tagay taabiciinta qaar ka mid ah iyo abu thawr iyo zahiriyada iyo qala qala qabta inuu xaaraam yahay ama halmaan ama xusuusnow marba hadaada bisinkii ka tag bisinkii ka tagtay neefku waa waqti bay qabaan macna tayib waxa kale xadiiska aan ka faa'iideysanaynaa ugaadhii aada eyga ku dirsatay haddaad iyadoo nool u tagtoo nafi ku jirto inaad gowracayso oo isagaa qabtay uun ayna kuugu xalaaloobaynina gowrac uu laasim yahay xadiidku taalo wuu ina tusay waana laysla ogol yahay marba haddaad nolol ugu tagto inaad gowracu laasim yahay oo sharti yahay waa laysla ogol yahay macna saas weeyaan oo layslama diidana inta aan ku sheegnay waxaa la mid ah oo isaga xadiiska qeybtiisa dambe uu sheegayaa leebka sidoo kale leebka markaad gamtood magac ilaahay ku ganto ugaadhiina uu dilo ugaadhaasi waad cuni xataa maalmaba ha kaa maqnaato laakiin waxaa sharti ah in aadan nabar kale ku arkin ugaadhii oo dhimato markaad aragto marka xaqiiqaa waxa weye nabar waxaa dilay uun ey muxuu ahaayey leebkaagii baa dilay sooma leebkaagii baa dilay oo xaqiiqo la hubaa nabarkii baa ku yaalla meeshaad kaga dhufatay baa muuqata isagii unbaa laga helay cun markaa xataa maalin laba beri kadib helba socod haddaad wada cuni kartaba ayib haddaad cuni karta cun haddii aad sabab kale oo nabarkaad ku dhufatay aan ahayn keenina karta inuu u dhiman karo ay meesha soo gasho markaa lama cunayo markaa lama cunayo liannahu markaasi waxa weeyaan ixtiyaad ahaan oo jaanibka xadriga iyo taxriimka la taqliibinaya lanna asalku wuxuu ahaa waxyaalaha noolaha gowrac in la gowraco mooyaane asalkoodu waa xaaraam hilibkoodu soo ma asalkiibaa baaqi lagu ahaanahayaa ilaa la helo sabab banneeya sababkii banaynaya shaki baa galay marka shakigu muxuu yahay ma leebkaagiibaa mise sababtan kaloo ama biyo abuu u dhintay ama muxuu ahay sabab kalead disho haddii shakigaasi yimaado markaasi aslulxurma ayuu baaqi ku ahaanaya wabittaali lama cuni karo t a gaa la mida marka eygaaga haddaad ey kale ugu ag tagto markuu qabtay oo dilay ma garanaysid ma eygaagaa dilay mise eygan kalaa dilay ida sababtii banaynaysay baa marka laga shakiyey asalkuna wuxuu ahaa inuusan banaanayn ilaa bisharti tadkiya ilaa gowrac shardigeedu mooye yaqiintii lama hayo marka shaki baa galay shakigaasi waa la ilqaynayaa taxriimkiya baaqi lagu ahaanaya marka oo jaanibkaasaa la qallibaya oo la xoojinaya macna sidaas weeyaan وعن عدي رضي الله عنه قال وحوري سألت وحا ويدي رسول الله بان ويدي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض آه صيد المعراض يعني leebka aan afka lahayn ama usha aan afka lahayn ugaadheeda wixii ay ugaadhii ay dishay ayaa nabiga weydiiyey bur sallallahu alayhi wasallam mi'raabka waxa la yiraahdaa waa leeb aan baarimana lahayn ee birti afka ahaydna aan lahayn waa ul un adiga saas macna ul waa ila leebka wuxuu leeb ku noqdaa markii la qoroo la hagaajiyo afkana in afna loo yeelo baarimana loo yeelo soo ma marka baarimihiina male afkiina male ul ahaan way marka kaasaa micraabka la yidhaha ayib culimada qaar waxay leeyihiin waa laan labada fiidoodba inta la qoro waa laga afaynaya dhexdeeduna way buuranta labada afna waa loo dhuubayaa iyo qaarkood leeyihi adiga waa iska un qori waa ul ul uu way macna marka waa lagu tuuraa ugaadha waa lagu halgaadaa marka af ay ku duleeliso ay ku gasho ma leheen laakiin intay xoog ugu dhacdo waa sidii budhkoo kaleeto intay xoog ugu dhacday xooggaa ku dilaysaa waa nooc gaacgooyaa marka saas way macna marka sa'altu waxaa weydiibu rasuul lah sal ly slam can sayti ilmicraadi usha aan leebka ahayn ama muxuu ahay qoriga aan aan hayn ama burka oo kaleeto ugaadha uu dilay baa nabiga weydiiyey faqaala nabigu wuxu sal lay wasalam idaa asabta haddaad asiibto ugaadha bixaddihi micraabka afkiisa haddaad ku asiibto fakul cun usha afkeedii dhuurnaa hadduu ugaadha galo oo markaad ku turtood ku ganto afkii galo oy duleeliso markaas oy gasho markaa cun sidaa wixii ku dhintay laanno yani waxaa dhiig baa ka yimid markaa sooma lanna afkii baa galay waa ul marka af fiiqan waay ayib waidaa asabtaha waidaa goortii asabta aada asiibto bicardihi balciisa ama dhinaciisa afka mooyaane ballaca ama dhinaca haddaad ku asiibtana oo faqatala uu dilo fa innahu kaasi waqiidun waa mid la ganac gooye ah, waqiidka وموقودة موقودة مركو الله بختي كورنا حرمت عليكم الميتة آية ها أه؟ والموقودة والمتردية والنطيحة واتي في سورة المائدة صمايا موقودة ومدى مركع عليس اللي قد ليه نور بالغو نفتي ساسي أولمتي ساسي معنا وقنع قويون هذه فقتل أودل فإنه وقيذ ونيف كاسمحوه ومد أولمتي yani waxa weye culays iyo nabar ku dhacay oo wax gudaheeda galay oo yani eh, xagtay ma lehe falaa takul takulha cunubu nabigu sal lay aslam marka waa baktiye ha cuni rawa buhaariy buhaari baa wariye bukhaari buu u tiiriyey xaafidku xadiidkan laakiin muslimna wuu soo saaray sidii cadadiisa ahayd iyo eh, yani kitaabka uu ku wadayna xaafidku waxay inuu yidhahdo muttafaqun calayhi maxaa yeele muslim iyo baa soo saaray xadiidka xadiidkan wuxuu inoo faa'iideynayaa wixii eh, ugaadha markaad toogato ama wax ku tuurto ama wax ku ganto shayga aad ku gantay haddii uu af leeyaho afkiisu uu galo oo sidaa ku dilo waad cuni dabcan markaad ku tuuraysana dee bisinkii inaad raacisay baa shardiga sooma taa xadiiskii horaa inoo soo sheegay markaa waad cuni haddiise shayga ugaadha dilay eed ku tuurtay uu yahay shay culays ku dilay ee laakiin aan gelin oon duleelinin oon jirkeeda jeexin hadduu yahay marka waa bakti saas maanaa waa dhagax baad ku dhufatay ama muxuu ahaaye waxaad ku tuurtay ulbaad ku tuurtay ama budhbaad ku tuurtay wuu ku dhacay saasay u dhimatay waa bakti leanna wax dhiigi kama soo bixin haddayse dhex gasho oy duleeliso jirka jeexdo markaasi waa bannaantao waa la cunaya macna saas weyaan marka dood baa ka jirto dee xabaddu way dambaysay xabaddu way dambayso waqtigii nabiga ma jirin sal alay slam markay soo baxday bay fuqahadu isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen wixii uga ay disho xabaddu oo bismillaahi intaad tira aad ku tuurto sida ay ku dishaay waa bakti bay yidhahdeen maxaa yeele xabaddu waxay wax ku dilaysaa waa xoog iyo awood weeyaane duleelinta maaha bay wasawaabu waxa weeye labadaba way wadataay oo duleelinta iyo xoogga labada way wadataa xadiiskuna wuxuu ku xidhay xalaal xalaasha wuxuu ku xidhay inuu jidhka jeexo dhiigna ka keeno qaydku waa kaa marka jidhka ma jeexaysa dhiigna ma ka keenaysa intaa ma la huba soo lama huba xalaal wey marka saas maana wixii xabaddu disho bismillaahina lagu ganay iyadoo dhibatayna loo tago meesheedaa lagu cuni sidaasaa sawaab حديث الظاهر وضعنا ساسا لك فهمه وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كور قال النبي إنه يري idaa goortii ramayta aad ganto bisahmika leebkaaga oo faqaaba uu maqnaado ugaadhiyo canka xaggaaga uu kaa maqnaado oo fa adragtahu aada haleesho fa kulcun maa lam yantin ama maa lam yantun hadduusan urin maa lam yantun intuusan urinoo qurmin natanka soo uridda la yidhaha markuu qurmo oo soo uro lafdi kalaa jiroo dhahaya فقاد عنك ثلاثة أيام فأدركته آه ليف كاغا هباب قنطو طبعا باسمك إلهي أبكو قنطوه وأغادي انتو أصيبه أغادي أي كافكت وصدح بري أي كامقنات صدح بري كدي بعد أتكت أيضا يقول لمطي عنبو نبي صلى الله عليه وسلم هدي مركزي أين الصائرين وإلى قرمين hadday qurunto de nafbaabay ku siinaynin sooma laakiin haddayna qurmin oo ay ay weli hilibkeedii caadiya ah iska qalo sidaas xadiidku tilmaamaya alimaam nawawi wuxuu leeyahay taa hore iyadu ishkaaliye ma leh muddadu kaa maqnaanayo dhib ma leh marba haddii sababta uu u dhintay ay tahay nabarkaad adugu ku dhufatay bisin ilaahayna aada ku dirtay waa kii eygu dilay oo kaleeto waay marka waad cuni meeshaad ugu tagtaba laakiin hadduu soo uroo qurmo markaas wuxuu leeyahay imaam nawawi raxmat ullah nahyigu waa tanziih ah, waa sidii hilib guriga kuu yaallo soo uray oo kale hilibkaaga intaad guriga geysato hadduu muddo yaallo oo markaa uu yaro uro ma xaaraan ba inaad iska tuurto mawaajiba ma xaaraamo weya ya mise haddaad doonto waad iska cuni kartaa intaad karsato ood geede iyo wax udgiyo ku dartood urka ka baabi'isaad iska cuni sooma marka wuxuu leeyahay xaaraam ma ahee laakiin waa tanziiho maadaama naftii bini aadamku waxyaalaha uraya ay dhibsanayso yaa tanziih ahaan shareecadu u diiday buu leeyahay imaam nawawi halkaasuu maray laakiin maalikiyadu waxay ku tageen waana shawkaali siduu rajaxaye shay kasta oo soo ura waxay leeyihiin xalaalba asalkiisu ha ahaadee marba hadduu gaar heer uu uray waa xaaraan bay leeyihin sidaasay maalikiyadu marayaan waana dhici kartaa inay masalada caafimaad iyo ayna ka madnayn in la ilaaliyo bini aadamka iyo caafimaadkiisa ayib taasi xadiiska hore oo soo marnay oo kan ka horeeyey nabarkii lagu dhuftay ugaadha hadduu jidhka dilaaciyo inuu xalaal noqonayo waxaa qaba alimaam abu xaniifa iyo malik iyo shafi'i axmed jumhur taqba afarta imaam buu isku waafaqsan wa an aisha radhiyallahu anha anna qauman dad qaaluu waxay yidhahdeen lilnabiy nebiga waxay ku yidhahdeen sal alla alay wasalam rasuulka waxay ku dhaheen inna qowman dad baa ya'tuunanaa noo imaanaya rasuul rasuulilaahi bilaxmi hilib bay noo keenayaan laa nadrii hilibkaasoo aanaan ogeyn adakaruu miyay xuseen isma allahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa miyay ku xuseen am laa mise maya faqaala nebigu wuxu uri sal lla lay waslam sammu llaha alla xusa calayhi korkiisao idinku bismi illaahi dhah antum idinku wa kuluuhu cunana Ah, dadkan idin keenay inay magaca ku xuseen idin kale haddii idinka qarsoonto idinku bismi illaahi dhaho cuna hilibku rawahu lbukhaariyi baa wariyey xadiiska waxoogaa nooc ikhtisaara ku jiree wuxuu ahaa sida bukhaari uu warinayo dadkan hilibka keenaya ee saxaabadu ay leeyihiin inay ilaahay magaciisa ku xuseen iyo in kale ma kala garanayno waa dad muslimiin ah laakiin xadiidu cahdin bikufrin ah waktigoodaa gaalnimo ku dhowaa oo mardhow way soo islaameen wadalika fi awali lislaam dad mar dhow soo islaamay oo laga yaabo inay riskareebaadiye yihiin oo axkaamtii gowraca aan garanaynin laakiin muslimiin ah baa hilib suuqyada keenaya magaaladii bay suuq keenayaan ma naqaano bismillaahi miyay dheheen markay gowracayeen bise bisilmaahi miyayna dhihin annaga ma kala garanayno mana hubno maxaan samaynaa cuna bismillaahi dhah saasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam idinku bismillahi inta tiraadana cuna saasuu yahay xadiidku waxa jeelishaday jumhuurta dalishada waxay u dalishadeen neefka marka la gowracayo bismillaahi in la yidhahdo inaan sharti ahayn waa mustaxab bay dhaheene waajib ma oo xaggeed ka dalishaday bal xadiis laana waxay yidhahdeen markii nebiga la yiri ma hubno in magaca ilaahay lagu xusay iyo in kale hilibkan suuqa yaalla wuxuu yidhi idinku intaad bismillaahi tirahdaan cuna bismillaahida cuntada marka la cunayo la yidhaahdo ee cuntada lagu bilaabo waxay yidhaahdeen ee nebigu amray saxaabadaasi waa mustaxab ee waajib ma ah ayadoo mustaxab ah baa haddana waxay beddel ka noqotay tii gowrac neefka lagu gowraci laha hadday muxuu ahaayey taas gowracu waajib tahayna tan mustaxabkiihi beddel kaba noqoteen laanna sunnadu waajib bedel kama noqoto bismillaahidan iyaga dhaha la yidhi oo ku cuna waa mustaxab tii neefka in lagu gowraca ay ahaydna waajib weeyaan baad leedahay hadday taasi waajib tahay tan dambe bedel kama noqoteenoo ma aynan booskeeda gasheen haddana booskeedii baa la geliyey sidaas daraaddeed taana waa mustaxab tanna waa mustaxab waajiba ma ah bismillahi in la yidhaha marka neefka la gowracay halkaas ay mareen istidlaalkaasi oo culimmada qaarkood ay mareen sax ma aha xadiidkana looma deliishan karayo xadiidku wuxuu uun daliil u noqon karaa hal arrin ah arrintaas maxay tahay suuqa muslimiinta wixii hiligee la keenayo muslimiintuna ay keenayaan kuwooda reebaadiyaha kuwooda iska aqoon yar kuwa islaamnimadooda iska cusub tahay wixii ay suuqa keenaan asal ahaan waxaa lagu xambaarayaa inay si shareecada waafaqsan ku gowraceen asalkaas baana lagu sugnaanayaa ilaa wax buriyo la helo waswaas a garan mayno miyaa la soo gowracay mataariku salaad baa gowracay bismi ma la yidhi ma muxuu ahaa waswaaskaa ka baxay suuqu suuq muslimiin yihin haa waxa hilibka keenaya muslimiin ma yihiin haa asalka muslimka tasarufaadkiisu waa inuu sax yahay adigu asalka wax looga baxa ma haysa oo cad oo yaqiin ah maya aamus markii hilibka cun bismillaah inad soo xadiisku macnuhu ku tusay ka waa muslimiin gowracoodii laga shakiyey oo nabigu sallallahu alay wasallam shakigaasi meel ma lehee muslimiin baa keentae asalkuna waxa weeyaan inay muslimiintu bisin bismillaah ku gowracaan baa asalaha idinka hilib weeyaane markaad cunaysaan bisinkii cunidda u qabto bismillaahi dhaho cuna saas way xadiiska macnaha laga wado ee saxdee loo deliishan karayo tasarufaadka muslimiinta fil asli in sixa lagu xambaaro oo istiqaamo lagu xambaaro wax buriye in la helo mooye oo yaqiina mooye saasuu xadiisku tusaya ama in loo deliishado bisinkii gowracoo laga tegey xadiisku macnaha kuma tusay loomana deliishan karayo macnaha sidaasaa sawaaba وعن عبد الله بن مغفل وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك نهى حديث كهورين صمرني وحرد كيهاي فرق ذا ضالة كشكسا مسلمين تا قورع عودة سيدا نوانك اللي لهذا تكفير كأيو خوارج تأيو oo u haysta waxay iyagu gowraceen muslimiinta kale ay gowracaan inuu xaraam yahay shubaduna waxay kaga dhalatay waxaan iyaga ahaynba gaalay u haystaan marka wixii ay gowracaanna waxay leeyihiin waa bakti oo gaal baa gowracay neefka xoolaha ah ee muxuu ahaaye inta dugaagu qabsaday laga riday oo markaa la gowracayo wuxuu leeyahay sheekhu ribaadiyi waxay yidhahdaan haddaan la jarin muxuu ahaayey xididada waaweyn ee waa bakti bay dhahay xididadan in la gooyo halbowlayaasha ehe wada muxuu ahay dhiigga wada in la gooyo oo iyagoo dhan la wada jaro shardi waxaa ka dhigay eh, shaaficiyada iyo xanaabilada iyo culimo eh, madaahibtooda qaar ka mid a ah ka dhigay qaarna waxay leeyihin shardi maaha xadiiska kusoo soo arooray xujaysanayaanna waa xadiis daciif ma keenin xaafidku kitaabka kuma keenin laakiin xadiis daciifa waay udaajta iyo in la jaro shardiga ka dhigaya marka muhiimaddu waxa weeyaan neefka in mindidana la mariyo dhiigguna ka yimaado intaas waay haddii mindidana la mariyo dhiigguna ka yimaado neefku waa waa xalaal waay saasaa xadiiska kutusaysa وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك نهاه الربي عن الخذف فنينك أيو الربي النبي صلى الله عليه وسلم فنينك inaad shay finiinto finiinka waa la garan baan u malaynaya yani waxa weeyaan inaad qururux ama laftimireed ama wax saasoo kale indaad qaadato inaad eh, eh, aad ganto adoo isticmaalaya labadaada farood labada farood ee murugsatada la yidhaahdo ama sabaabada eh, muxuu ahaayey labadan intaad saa ugu dhexaysiiso inaad saa ugu ganto waa la sameeya waxaa kaloo la sameeya inaad isticmaasho iyada iyo suulka inaad isticmaasho saa u gantana waa la yidhaha marka khadfiga kaasaa la yidhaha naha wuu reebay nebigu sal lla alay slam can alkhadfi finiinka ayuu reebay وقال وحوري إنها إيضو لا تسيد ما أغارنه صيدا أغار ما أغار فنين آد قمتي أغار مي وحيالي أغار كو قبن ماي ولا تنكأ من الشبيسو عدوا عدونا ما الشبيسو ما بيتشيسو عدو انتي الشبيسو آد فنين كو قمتينا كجماعة كانيس صمع بلح يرو تساء أغمتي والله فرضيح وضقل ما عدو بكاعدنه عدونا ما الشبيسو walakinaha lagu soo noqoyo walakinaha iyadu taksiru waxay jabisaa asinna iligana way jabisaa watafqa waxay yani watafqa waxay tirtaa alcayna isha ishana way tirtaa yani waxa weeyaan ishana way yani way dishaa oo ruuxii ay ku dhacdo ila'aan bay dhigtaa iliga markay ku dhacdana way jabisaa saas maana muttafaqun calayh bukhari muslim baa wariyey walafdu lafdigu limuslim uu sugnaaday waxaa laga wadaa ganida farta ee quruuraxa iyo yani waxa wey waxyaalaha yararkaa faraha laga tuuraay dhib mooye dheef male dhibkiisu waxa weye ishuu ku dhacana waa waa waa waa dhibaatuu u geysanaya iligiina waa jebinaya ruuxaad ku gantay dhib buu geysanaya laakiin cadowna kaa cilmaya ugaadhna wax kaaga qaban maayo ayib mafsado bilaa maslaxa wey marka mafsado bilaa maslaxa waxay culimmadu u daliishanayaan een sababta loo yiri ugaadha wax ka qaban maayo hordo tabar darra waa haysaa oo tabar uu ugaadh ku dilo finiinku male waa midda labaade xataa hadduu dilo waa dhagaxoo ugaadhii wuxuu ku dilay xoog buu ku dilay ma gelin sooma waqiid bay marka noqonaysaa ugaadhii uu dilay finiinku dilay haddiiba laga soo qaado inuu dilay waa bakti leanna waa mawquudo wey macnaha waa micraafkii hadda aan soo marinay buu markaa la noqonaya sidaas weeyaan ayib saas daraadeed baa xadiidka cadiy ibni xaatim waxaa ku yimid axmed iyo keyrkeen soo saareen waa xadiis saxiixa nebigu wuxu uhi sal ly slam idaa ramayta fasamayta fakhazaqta fakul wain lam takhzaq falaa takul haddaad ganto ood magaca ilaahay ku ganto oo uu ugaadhii ama shaygaad ku ganaysay jirkiisa jeexo oo dilaaciyo dhiig ka keeno fakul cun buu nabigu sal ly slam hadduusan jidhkii jeexinoo dilaacinina ha cunin soomari marka yani waxay cibradu waa taa jidhkii ma dilaaciyo mise ma dilaacin saas daraaddeed baa waxaa nidhi yani waxa weeyaan qoryaha iyo bastooladaha iyo hubka laga galo iyo dalaqaadka naariga ah waxay dilaan waa waa la cuni karayaa haddii bisinka loo qabto saas macana waxaa ka gedisan oo dadka qaarkood laga yaabaa inay ku khaldaan kutubta fiqiga qaar ka mida iyo shuraaxda xadiidka intaba waxaa ku imaanaya ee culimada qaarkood ay leeyihiin maa qatalatu lbunduqatu fa xaraam bunduqu wuxuu dilo waa xaaraam marka dadka qaarkood waxay u fahmeen bunduqaas ay kutubtu ka hadlayeen iyo bunduqan hadda la isticmaalo bay isku mid ka dhigeen saxna maaha bunduqaasi waagaa la isticmaalayo kutubtu ka hadleen waxa weeye dhoobo inta la qaso ayaa la ingejinaya bunduqada ay kutubtu ka hadlayaan taasaa la yidhahda marka waa waa dhoobo la dhagaxeeyey waay dhoobo inta la malaasay la dhalex la dhagaxeeyey oo markaa la ganayo ayaa bunduqada loo yaqaanay taas marka waxay disho shaki kuma jiro waa waqiid soo ma waa micraadku shaygu dilay oo kale wey taas laakiin tan dambe oo dalaqaadka naariga ah ee ugaadhi ku dhacayee ka dhex dusahayee nabarka gaadhsiinaya jirka galaya kaasi wuxuu soo gelayaa yani waxa weeye idaa ramayta fasamayta fakhazaqta fakul marba hadduu jirkii dilaaciyo cun waay macna dhiig buu keenay وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا تتخذوا هكذا شيئا شيء شيء قاسوا فيه دحيس الروح أي نفتهي غرضا هكذا ننا هكذا يسألنا هكذا ننا شيء نفي كترت غرضا شيء hadaf oo la toogto ha ka dhiganina rawi silbawri qaradka wax la yiraahdo waa hadafka waa targetka inta meel la dhigto la shiisho oo lagu toog dhistaan kidaada macna tayib shay nafi ku jirto intaad meel istaajisaan ama meel taagtaan ama meel sudaan ha ka dhiganina waxaad toogataano isagoo meesha yaala aad ku toog barataan ha ka dhiganina buu nabi sallallahu alayhi wasallam marba hadday nafi ku jirto tayib wa oo lama ogola yani asal ahaan haragga iyo waxyaalo kalaa la isticmaala laakiin wixii nafi ku jirta lama ogola leanna waxaa ku jira xayawaankii oo la cadaabayo hadduu hilibkiisu bannaan yani intifaaci la intifaacsan lahaayoo la dayacayo maalnimadiisiiyo meesha ka baxaysa yani waxyaalahaasoo dhan baa ku jira inay xaaraam tahayna waxaa ku tusaya oyna bannaanayn oo yani waxa weeyaan uu nahyigani taxriim faa'iideynayo waxaa ku tusaya xadiidka saciid ibnu jubayr fii saxiixi muslim buu ku sugan yahay wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu soo maray niman dhallinyaroo reer quraysheed ah qad nasabuu tayran wahum yarmuunahu shimbir baa intay meel istaajiyeen bay shimbirkaa shiishahayaan oo leebab intay u qaateen bay ku toog baranayaan shimbirka ibnu cumar baa soo maray waqad jacaluu lisaaxibi tayri kulla khaati'atin ninkii shimbirka iska lahaana ganid kasta oo gafta oo garab marta shimbirka bay wax u yeeleen waxay yidhaahdeen nin kastoo gana oo shimbirka la heli waaya waxbaad ku leedahay shimbirkana nin baa iska le laakiin meeshaasuu xoolo ka raadinaya shimbirkiisiina waa lagu lutoogdhisanaya ibnu cumar baa marka soo maray markuu soo maray ibnu cumar nimankii dhalinyarada ahaayee ku toog baranaya tafaraqu waa kala carreen ibnu cumar markay arkeen waa kala tageen markaasaa ibnu cumar wuxuu yidhi man facala hada war sida yaa yeelay shimbirkan yaa sidan u galo ku toobdhistay lacana allahu man facala hada cidi sidan sawaysay la'nad ilaahi ku dhacdo ina rasuula rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam lacana man ittakhada shay-an fiihi ruuxu gharadan rasuulku wuxuu lacnaday cid shay nool oo nafi ku jirto ka dhigtay hadaf uu ku toogbarto lacnadaas nabigu waa lacnaday salawaatu rabbi wasalaamu alayhi marka wuxuu ku bukhari muslim xadiis soo saaray xadiiskaasi marka wuxuu faa'iideynaya nahyiga dhahaya waxyaalaha noolahe naftu ku jirto ha ku toog baranina nahyigaasi taxriim buu faa'iideynayaa ismi iyo dembi baana ka dhalaya iyo cuquuba ka dhalaysa macnaha sababtuna waxa weeye waxaa la diidan yahay in xayawaanaadka lagu ciyaaro noolaha oo dhan wixii nafi ku jirto in lagu ciyaaro xataa midkii dilkiisa la baa la doonayaa in si fudud loo dilo in dilka iyo lagu silciyo nafta lagu silciyo aan la saas macnaha iska wadhaaf mid dilkiisa aan la ogolayn macnaha ayib alimaam nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay xayawaanaadka oo la xidho alimaamu nawowi wuxuu leeyahay xayawaanaadka inta la xidho in lagu toog bartaay oo sabriga sabrulbahaa-im la yidhaahdo muxuu ahaayey waa arrin xaaraana buu leeyahay oo xadiiska soo socdana wuu ka hadli doonaa taxriimkiisa inuu xaaraam yahayna xadiidka hadda aan keennay ibn cumar ee bukhari muslim ay soo saareen ayaa ku tusaya buu leeyahay kama fii sharxi muslim wa an ka'b malik radiyallahu anhu ha ka'b ana anna imra'at yani xayawaanaadka waxyaalaha noolaha ayagoo nooloo hilibkooda laynoo ogolaaday bay haddana xuquuq leeyahay kuwa aan hilibkooda loo leelo ogolay laftooda xuquuq leh in loo naxariistana ajir baa laga heli oo xataa eyga yani waxa weeyaan islaantii waraab naagtii waraabisay baan janno ku gashay ilaahayna ku shukriye sooma wakaan soo marnay haweentii bisada dishiye intay xabistay quudin weyday saa ku dhimatayna naar bay ku gashay wahaakada xayawaanaadka laba rabo waxyaalaha noolaha marka in lagu ciyaaro wixii ilaahay kuu baneeyey hilibkiisa kuu baneeyey qalo markaad qalaysood gowracaysana iyaduna aadaab bay leedahan u tegi doonaa insha allahu tacala laakiin in lagu ciyaaro lama ogola ayib وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة هويني ayaa dabaxad waxay gowracday shaatan neef ari ah bixajarin dhagax bay ku gowracday fasu'ila waxaa la weydiiyey annabiyu nabiga sal alay slam can dalika arrinkaasaa la weydiiyey fa amara markaasuu nebigu amray biakliha cunideeda ayuu amray oo waxaa wariyey albuhaariyu buhaari baa wariyey haweenadaasi waxay ahayd addoon uu lahaa kacb maalig baa lahaa gabadh addoontiisaaba marka iyadoo aiga magaalada madiine korkeeda adhi la joogta ayaa neef adhi ah oo adhigii ka mid a ah baa sakaraaday wuu ah, galgashay inuu baktiyey ka baqday marka mindina ma haysato dhagax fiiqan intay soo qaadasay bay ku gowracday arrintii baa nabiga loo keenay sal lay sl markii kacab arrintii loo sheegay wuxuu yidhi hilibka ha taabanin ilaa nabigaan soo weydiina sal lay slam nabigaa loo yimid nabigu cuna buu sal lay slam saas man xadiiskaasi axkaam badan baa laga faa'idaystaa isagoo sidan u gaaban axkaam badan buu le axkaamtiisa waxaa ka mid ah haweentu waxay gowracdo in uu xalaal yahay oo la cuni karo waana madhabu jamaahiiri ulama salafa wa khilaaf shaadaa ku jira khilaafkaa ka shad Soomaalida soo gaaray Soomaalida yani waxa weey haweenka gowracooda shaki bay ka qaban qaarna waxay u bakti tahay saas subhanallah haweenay xora iskaba dhaafe addoon waayo waxa neefka gowracay hadaw nabi sallallahu alay slam waa xalaal ama nin ha gowraco ama haweeney ha gowracdee isku mid waaye oo maxaad la dheertay gabadha muslimadda adiga oo gowraca kaga ficnaana hadday kaa taqaano fiqigi iyo qaabka wax loo gowracana ayada inaad u dhiibto waay aduuna lugaha u qabo oo u marka gabadha gowraceedu waa sax haweenka gowracoodu waa sax wax mushkila ma waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya axkaamtu faa'iideynaya ka mid a wixii ninkii iska lahaa oon idmin la gowraco inuu isaguna xalaal yahay xaaraamnimada neefkan aad idan la-aan gowracday iyo neefka hilibkiisii farqi baa u dhexeeya masalan neef baad xaday ama waad dhacday ama waad bililqaysatay waad gowracday hilibkaasi ma bakti baktibaa ma nijaasa ma la cuni karaa salaamu calaykum hilibku nijaasa maaha baktina maaha soma hilibku nijaasoma neefka hilibkiisii la tuuri maayo laakiin isagii soo dhacay dhacii baa xaaraam ku ah soma haddiise uu gowracay neefka hilibkiisu markaasi nijaaso maa baktina maa gabadhu way gowracday neefkan markay gowracaysayna ninkii iska lahaa idan kamayna haysanin soma tasaruf baa la yidhahda way tasarruftay haddana nebigu cunab nabi yidhi salawatu rabbi wasalam caleyh jumhuurtaa sidaa qaba jumhuurtaa sidaa qaba isxaaq iyo daahiriyadaana khilaafsan ayib waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka dhagax af kale wixii lagu gowraco gowriciisu inuu asaxayo haddiiba dhiiggii uu keeno muxuu ahay sidii la rabayna uu wax u gowraco waa lamid ama dhagax ha noqdo ama qasab ha noqdo ama laba shay oo xadiiska soo socda uu reebi doono gowracooda mooye wixii af lehee neefka dilaaciyo oo dhan jirkiisa waa lagu gowrici karaya macna saana xadiiska waa laga qaadanaya waxaa kaloo iyadana laga faa'iidaysan bay qabaan ruuxa aada ijaaratay ama shaqo u dhiibatay ee waa amiin amiin waay warkuu isagu sheego unbaana la rumaysan haddaad shakidood ka shakido runtiisana dhaarun baad ku leedahay maxaa kale ku xagee laga qaada gabadha adhi baa loo diray adhigii bay la joogtay ri gowracan bay keentay soo ma ridan gowracanay keentay maxay ku dhacday markii la yidhi waxay tii ridu way galgalato way baktinaysay kadibna badbaadi baa isiri hilibkeeda warkeedaa la rumaysan wahaakada ajiir kastoo shaqo u dhiibatood u dirsatay yacni waxa weeyaan yaduhu yaddu ammaana waay waalqawlu qawluhu haddaad ka shakidana waad un dhaarsan warkana kuma liid saas macana ayib taana waa laga faaidaysanaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa ninka walaalka ah xoolihiisa haddaad dayac uga baqdo idankiisiina aadan ka gaari karaynin xoolihiisa inaad u badbaadinayso sidii maslaxa ugu jirto inaad ugu ijtihaadi ood xoolahan badbaadin laakiin xoolihii farahan ka qaadaya ha la qaato haddii kale wuu ii qabsanaya maya neef neefkani waa dhimanhaya ma neef baktiyi rabaad meesha ku arag war yaa iskale waaba bakti hayaa inaad iska kor istaagto ama iska agmarto neefkii baktiyo maaha sooma neefkan ruux mursilmaa iska lehe waana bakti hayaayo gawrac hilibkiisa xalaale lagu qabsan maayo taana waa laga faa'iideysanaya inta kaliya ma xoolihii oo dhan waay macna soo garanaysan qisadii suuratul kahf qisadii khadir iyo muusa sooba markay doontii ugu horeeyay fuuleen doontii markay fuuleen khadir wuxuu doontii ku sameeyay taa alwaax ku fujiyay sooba waa tan muusa la yaabay ha hortadkani raaxsan sameeyay khadirow sayax kayniyo dadka noo ixsaan sameeyey haddana xoolahoodii doontoodii aada jabinaysa waa gadaal dambe markuu fasirahayo waa ka yidhi muxuu ahaaye ama asafiinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا الواحد الآن فتشيي doontaan ugu badbaadinahayay caruurtan iskale masaakiinta iskale marka haddii xoolihii walaalkaa la wada qaadan rabo qaar ka midana aad ku badbaadin karto waad ijtihaadi oo qaarkaasaad ku badbaadin inbaad u reebi leanna waa la wada qaadan lahaaba soo maha soo ma nin tuugahoo walaalkaaba xoolihiisa wada qaadanahaya hadduu yimaado ood kula heshiisa warmayaniyo muxuu ahay nis qaado nisna isaga daa kheyrla ku siiya ood maslaxadaa ka gaadho oo walaalkaa aada nis u reebto nisna tuuggii aada siiso war niskii kale tuug baad siisay halkaa dhig miyaa lagu dhihi maya lagu dhihi maayo waxaad ku ammaanan tahay inaadba nis badbaadisay soo saas maa marka sidaas weeyaan xoolaha ruuxa muslimka marba hadduu dayacmayo si ood ku ilaalin kartana ayna jirin wixii aad ilaalin karto waa inaad qabato wixii aad waxaa ku badbaadisayna laguguma laha taana waa laga faaidaysanaya xadiiska hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم